bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllahi اlأmin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamcu min الshuyuخi akhiruhm shaykhuna shaykhu صالح بن cبد الله الcسيمين غfر الله له ولهم جميعا بإسناad kل منهم إلى سميم عن أمر دينان عن أبي qبوس مولى عبد الله بن cمر الcاaص عن عبد الله بن cمر الcاaص رضي الله تعالى عنهما قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في يرحمكم من السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء وصول المتون خاصة وصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوز بسعادة العاجل والآجل فهذا هو المجلس الثلاثون من مجالس إقراء وشرح كتاب معالم السنة النبوية في ليلة السبت السادس والعشرين من محرم عام 1440 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الخاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كسودناد ee majaalis dulmarkay sharaxa kooban ee kitaabka macaalim sunna nabawiya habeenkan waa habeen sabti ah lix iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol iyo afartanka hijrada nabigeena sala allahu aleyh wasalam waxaan kusoo jirnay kitaab tafsiir suurat alxaji ayaan caawa bilaabayna in sha allahu tacaala suurat alxaji hada maxalu bayaaniha weeyaan qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi yaa ayuhannaasu dadow itaquu ka baqa rabbakum rabbigiin ka baqa inna zalzalata saacati saacadda qiyaama gilgilashadeeda shay-un cadiimun waa shay weyn weyaan xadiid todoba boqol iyo afraad can anas malik waxaa laga wariyey radi allahu tacala arda qaal wuxuu yidhi khaadimu rasuli lah sal slem nasalat waxay soo degtay ama nasalat way soo degtay yaa ayuha nnaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiin ka baqa ina zalzalata saacati cala anabi ay kusoo degtay sala allah alay slam wa huwa nabigeenana fii masiirin lahu socod isaga u sugnaaday uu ku dhex sugan yahay fa rafaca biha wuxuu kor ugu qaaday sawtahu codkiisa nabigeena sala allah alay waslem xataa adhaaba ilayhi ilaa ay ugu soo laabtaan ugu soo leexdaan ay u soo laabtaan asxaabuhu saxaabadiisa uma intaa kadib qaala nabigeena wuxuu yidhi atadruuna miyaad garanaysaan ayu yowmin haada yowmkan yoomku u yimi aad garanaysaan yowma maalin weyan yaquulu llahu alla inuu dhihi doono jalla weynaay wacalaa sarreeye liaadama nabi aadam uu dhihi doono qum istaag aadamow fabcad waxaad soo saartaa bacda annaari dadka muxuu ahaa naarta loo qoondeeyey ama qoondada naarta soo saar ciyaadan billaah min kulli alfin kun la arkaba tiscu mia wa tiscatin wa tisciina kun kiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan qof ka soo saar weeyaan fa kabura daalika arrinkaa wuu ku weynaaday cala almuslimiin ayuu ku weynaaday fa qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sala allah alay slam sadiduu war dhadhoweeya owaqaaribuu sadiduu toosiya owaqaaribuu dhadhoweeyo wa abshiruu bishaaraysta fa waladii alih baan ku dhaartay nafsii ani naftayda biyadii ay gacantiis ku sugan tahaye maa antum adinka ma tihiin fi nnaasi marka bini aadanka lidiin eego ilaa kashaamati roqosha oo fii janbi albaciiri ritiga dhinaciisa ku taalo roqosha waxa weeyaan gacantan oo kale markuu qofka shan farood leeyahay mararka qaar waxaa laga yaabaa meel yaroo ka raaracda farta roqolaa u naqaana annaga maxaa u taqaanaa colon colon aka roqol iyo colon iyo baabkaas weeyaan maa antum adinka tihiin fi nnaasi dadka ilaa kashaamati roqol ama colon oo fi janbi lbaciiri ritiga dhinaciisa ku taala mooyane aw amaba karaqmati calaamadda oo fii diraaci addaabbati dameerka iyo faraska lugtiisa ku taallo barta ku taallo saa u wareegsan koobaabta barta ah oo lugta dameerka amaba faraska dhinac kaga taalo saa u wareegsan raqamada taas weeyaan waa bartaas halkaa ku taallo wa inna micakum adinka waxaa idinla jira oo muxuu ahaa ibn aadan idinla ah amaba lidinla xisaabin doono naarta idinla qaybsan doono la khaliqatayn laba khalqi laba makhluuq maa kaanata ma ay ahaadaan fii shayin shay lama jiraan qatu weligood ilaa kaharataahu aad bay u badiyaan oo ayaga ayaa aad u tiro badan yajuuju wamajuuju waa kuwaas kuwa koobaad iyo waman kuwa halaka halaagsamay oo min kafarati ljinni jinniga gaaladiisa insi insiga gaaladiisa ah mooyane nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam eh, xadiidkaas wuxuu caddaynayaa sala allahu calayhi waali wasalam eh, qabla nebiy anas maalika wuxuu leeyahay suuraddan oo suurat alxaj bilowgeeda yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim gariirkeeda iyo dhaqaaqeeda waa shay aad u weyn iyo sidii ay muxuu ahaa u ruxi doonto wax markay soo degtay nabigeena wuxuu ku sugnaa safar calayhi salaat slaam oo muxuu ahaa ama jihaad ha noqdo ama xaj ha noqdo safar ayuu ku sugnaa kadibna markaasuu nabigeenna codkuu aad kor ugu qaaday yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shayun cadiim yowma tarawna tadalu kulu murdicatin ama ardac tadacu kulu daati xamlin xamlaha wa tara nnaas sukaara wamaa bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid kor ayuu nabigeen qaaday calayhi salat slaam ilaa ay nabiga kaga soo noqdaan dhammaantood ay ururaan si u dhegaystaan ila dhaqanka nabigeena saas ma ahaan jirna calayhi salaatu wasalaam uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi nabigeenna miyaad garanaysaan yoomkan ina waxaa weeyaan yaa ayuha nas ina zalzalata saacati shayin cadiim yowma tarawnaha maalintaad miyaad garanaysaan inuu nabig alayhi salatu slaam maalinta ayada ah waa maalinta uu rabbiga subxaana wa tacaala sarreeyey weynaanta badnaa maca sharaf uu dhihi doono nabi aadanow istaag kadibna qoondadii loo qoonday naarta inay galaan ummadaada ka soo saar iyo dadkii adiga aad dhasho ka soo saar kunkiiba waxaad ka soo saartaa marka sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal arintaas marka saxaabadii aad bay ugu weynaatay culays ayay ku noqotay kadibna nabigeena calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi war aayar wax toosiya oo wixii aad awoodi kartaan dhadhaweeyo oo cibaadaadkii iyo khayrkii iyo aad la imaanaysaan midda kale nafta khayr u sheega oo bishaaraysta bishaaro iyo wanaag niyada u sheega habaasaysanina baasaysanina maxaa yeelay allihii naftayda ay gacantiis ka sugan tahay ayaan ku dhaartee markii loo eego dadka hawshaas geli doono oo ahlunaarka noqon doono amaba dadka dhanba marka ladiin eego waxaad la tootihiin kolan ama roqol yar oo ka raaracda ritiga dhinaciis ka raaracda ritiga iyo roqosha maxay isu yihiin waxba isu maaha amaba neef dhan oo sida muxuua faraska ama dameerka wix la midkaa bartala bar yar oo ku taalla neef amaba daabad ku taalla ayaad la tootihiin umada kale neefkay la marka markaa intaad tihiin kadibna intiina in badanoo ka mid a dee ay helayaan marka aad ha u murugoonin wuxuu yihi nabigeena calayi slat wax toosiya oo bishaaraysta oo wanaag muxuu ahaa ilah agtii subxana wa tacala ka rajeeyo saasuu nabigeena cadayna sal slm laba qolo ayuu marka nabigeena sheegay labadaa qolo marka badnaan ayuu ku sheegay kuwaas ayaa naarta u badan doona ayaga ayaa naarta geli doona labadaa qolo maxaa yihiin waa iyo majuuj oon ka waranay sidii ay ahayeen kusoo marnay horaan iyo badnaanta ay qabaan iyo wahum min kulli xadabin yansiluun badda tabariya oo ku taalla waxaa weeyaan eh, urdun ku taalla hal mar ay fuuqsanayaan kuwii hore ayaa fuuqsanay kuwa dambe ayaa soo marayaan meeshaan beri biyaa ku jiri jira isleeyihiin saasay dhihi doonaan dad intaas cadadkoodu leegyahay weyaan markii la halaagi doonaan kadibna ataa dhulkan in wada buuxiyey ilaa nabi ciise iyo muxuua raggii muminiinta la jiri meel ay istaagaan ay adduunka ka waayaan niminkaas waa qoobt qeybta labaadna waa gaaladii weliba gaalada insiga bas maahan gaalada jinniga xataa ku jiraan ibliisa ku jira shaydaankii iyo faraciisii iyo inta mxuu aha shayaadiinta ah iyo mxuu ahaa eh, gaala wixii adduunkan jooga ama soo maray ayaa kulli ku jiri doona marka muminiinta waxay noqonayaan wax yaroo kooban kuwaana insha allah ilah iska janaynaya xadiidka ibn xibaan fii saxiixihi walxaakim fii mustadrakihi sanadkiisna calaa sharطi hima ayuu yihi alimaam shucayb arnawud raximah اllah qowluhu tacala qowlka alla u wa min annaasi dadka iyuu ka mid man ayaa ka mid ahaaday yacbudu caabudo allah alla weyne calaa xarfin darafku halkaanu taagay meeshaanuu saaran geeska daraf ayuu alla ku caabudaya subxaana wa tacaala fain asaaba khayrun iطma'ana bihi hadduu wanaag helo islaamnimadii ayuu ku xasilaya wain asaabat fitnatu inqalaba calaa wajhi wa min annaasi man yacbuduna calaa xarfin fain asaabathu fain asaabu khayru iطma'ana bihi wain asaabathu fitnatu inqalaba calaa wejhi hadii marka ay musiibo yar ku dhacdana wuu laabmayaa haddii aad wanaag iyo khayr barwaaqo helana islaanimada kusugnaanaya dad noocaas oo alle ku caabuda ayaa jira oo ayaga inay barwaaqo ku jiraan in imaankooda uusan sax noqonaynin nacam xadiid todoba boqol iyo shanaad can ibni cabas waxaa radi allahu qala cbdullahi bn cabbaas wa min annaasi iyuu ka mid ahaa diman ayaa ka mid ah, allah alla weyne calaa xarfin daraf ku caabudo qaala wuxuu yidhi kaana rajulu nin yaqdamu mid soo gala almadiinata magaalada madiina qolyihii gaalada soo islaamaya weeyaane faidaa walada hadii ay dhado waladat imraatu haweenadiis hadii ay dhasho hulaaman wiil aw nutijat ay dhasho khayluhu fardihiisina ay muxuuha dhasho oo ilmo badan oo ka helo wayaan ama uu muxua fardo badan ka helo qaala wuxuu leeyahay haadaa diinun saalixun kan waa diin wanaagsan diintan diin fiican waay xaaskii wiili ay dhashay waa fardihii waa ii dhaleen wamaa ilaa daalika halkaas ayuu ka eegayaa wain lam talid imraatu haweenadiis hadii ayna dhalin walam tuntaj aanan la dhalaynin khayluhu fardihiisa oo mxuu waba ayna dhalaynin qaala wuxuu ilah hada diinu suu diintan waa diin xun taas ay ahaan jireen kadibna ayada ay soo degtay imaam buhaari xadiidkaas soo saaray marka waa kuwaas marka u iimaankoodii uusan sugnaan walamaa yadkul iimaanu fii quluubikum qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna walamaa yadkul iimaanu fii quluubikum kuwaas ayaa laga hadlaya weyaan qowluhu tacala qowlka ama munaafiqiintii qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi waman waman yurid qofkii la doono fiihi xaramka iyo beytka alla gudihiisa amaba asaga la doono bilxadin xumaan iyo alla inuu muxuu ahaa eh, ka hortago od ku casi biulmin waliba dulmi ula doono nudiqu min cadaabin aliim cadaab aad u xanuun badan ayaan dhansiina aayaddaas tafsiirkeeda weyaan xadiid todoba boqol iyo lixaad can shucbat waxaa laga wariyey ibnu xajaaj weeyaan can sudi wuxuu ka wariyey anahu sudi raximahum ullah samica wuxuu maqlay murata anahu anahu maraha samica inuu maqlay cabdlaahi cabdlaahi waxaa weeyaan cabdlahi laga hadla waa cbdlahi bn mascuud abcan qaala wuxuu yidhi lishucba shub wuxuu yidhi waxaa dhihi ninka la yhahd mura waxaa weeyaan wuxuu yidhi maya shucba ayaa qaala li shucbatu raawiga wuxuu leeyay shucba ka wariyey qaala li shucbatu shucba wuxuu yidhi warafacahu ninka la yihad cbdullahi bn mascuud nabiga ayuu u kor yeelay walaa arfachu laka adiga kuma kor yeelaayo oo muxuu ahaa laakiin isaga nabigu u kor yeelay tasiil xaail hadduu isaga nabiga u kor yeelo sheegay ama korye ama koryeel nabigu ma yiri dhibmamaba yeelo yaquulu wuxuu le fii qowlihi qowlka caza wajal waman yurid qofkii doona fiihi xaramka biilxaadin ilxaad iyo xumaan iyo alla diida biulmin weliba ulmi la doona qaala wuxuu yidhi low ana rajulan hadduu low ana rajulan in hadduu hama hamiyo fiihi xaramka gudihiisa biilxaadin xumaan iyo alla diida iyo mxuu ahaa alla ku caasin uu la damca wa huwa isagana bicadani abyan meesha abyan la cadanta ku taalla waa cadanta cadigeeda mxuu ahaa uu la damca la adaaqahu llahu alweyne wuxuu dhadhansiiyey caza wajalla cadaaban aliiman cadaab ad daran isagoo cadan jooga haddii aad xumaan la doono ilahi wuu cadaaba subxana wa tacala isagoo nairobi joogana la mid imaam axmed fii musnadihi xaakim fii mustadrakihi imaam dahabi wuxuu le ala sharti muslim qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi waadin nabi alla ogoysii fi nnaasi dadka bilxaj xaj ugu yeer oo ugu dhawaaq weyaan xadiidka todoba boqol iyo todobaad cabn cabaas waxaa lg radi allahu tacala anhuma qal cbdullahi bin cabaas lamaa goortii faraqa ibraahiimu nebi ibraahim markuu ka baxay min binaai ilbeyti beyt alxaraamka ama kacbada dhismihiis markuu ka baxay uu dhammeeyey rabbanaa taqabal mina inaka anta samiic caliim waid yarfac ibraahimu alqawaacid min albeyti ismaaciil rabbanaa taqabal mina inaka anta samiic caliim waa tii ay marka beytkii ay ilaahay dartii u dhisaayeen lamaa goortii faraqa ibraahim uu ka baxay min binaai beyti beytkii dhismihiisi qaala wuxuu yidhi rabbi rabbiyow qad faraqtu waan ka baxay qaala wuxuu yii faqaala wuxuu yidhi adin waxaad u dhawaaqdaa fi nnaas dadka bilxaj xaj ugu dhawaaq qaala wuxuu yidhi rabbi rabbiyow wamaa yabluqu sawtii codkayga muxuu gaari halkan duurkaan jooga iyo bahgooyada ah codkayga intuu gaari qaala wuxuu yidhi adin dhawaaq wa calaya albalaaq anaa gaarsiinta dushayda qaal wuxuu yidhi rabbigeen yaa ayuhannaas wardadow kutiba calaykum alxaju xaj ayaa lidinku farad yeelay oo waajib lidinkaga dhigay xaju lbeyti alcatiiq beytka qadiimka ahaa oo sharafta badnaa inaad u xajisaan ayaa waxaa weeyaan lidinku farad yeelay fasamicahu kadibna waxaa maqlay man bayna asamaai waalardi samadii arada intuu dhexayso wixii ku sugnaa ayaa maqlay weyaan alaa taraa miyaadan arkaynin annahum dadka yaji-uuna inay imaanayaan min aqsa alardi arlada darafkeeda ay ka imaanayaan yulabuuna ayagoo talbiyada ahrinayaan labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika laka soo maarkaysa ayagoo saadhihi meel kastay ka imaanayaan codkaas ayuu rabbi subxana wa tacala marka maqashiiyey sidaa weyaan xaakim fii muslarakihi bayhaqi fii sunanihi ah, almukhtaara diya almaqdisi fi axaadiis almukhtaara imam dahab wuxuu le waa saxiix weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi udina liladiina yuqaatiluuna biannahum ulimuu udina waxaa loo idmay liladiina kuwii yuqaatiluuna dagaalamayaan biannahum dulimuu in la dulmi awgeed oo ina allaha alweyna calaa nasrihim gargaarkooda qadiirun mid awooda weyaan xadiidka laba boqol iyo sideedaad ibn cabaas cal taala qaala wuxuu yihi cbdullahi bn cabaas lamaa goorti ukhrija annabiyu nabigeen laga soo saaray min makata magaalada maka qaala abubakrin wuxuu yidhi radia allahu tacala arda nabigooda ay soo bixiyeen inkaan qaboo dhinkaan ina wa waina ilayhi raajicuun eh, waa kelima marka qofka uu yani musiiba inay dhacdo uu ka baqa amaba ay dhacdo ku dhawaaqa wayaan ina anaga lilahi alla weynaan usugnaana wa ina anagana ilaahi alla weyne xaggiis ayaan raajicuuna u laabanayna weyaan markaasaa kadibna wuxuu yidhi layahlikunna way halaagsamayaan oy halaagsamayaan oy halaagsamayaan fanazlat waxaa soo degtay qowluhu tacaala udina waxaa loo fasaxay liladiina kuwii yuqaatiluuna dagaalamaan biannahum ulimuu dulmin la dulmi awgeed u dagaalamaan inay dagaalamaan loo idmay waina allaha alweyna calaa nasrihim gargaarkooda kuwa ayaga inuu gargaar laqadiiru mid awoodo weyaan laqadiirun qaadiru mid awoodo weeyaan facaraftu kadibna waxaan gartay ila cbdillahi bn cabaas radi allahu tacala canhuma annahu shani sayakuunu inuu ahaan doono qitaalun dagaal oo gaaladii muslimiin ay jihaad geli doonaan ayaan ogaada weeyaan wa cinda tirmidi waxaa muxuu aha ku sugan nacam fa faqaaladaadna marka waxaa weyaan ninka dhihi facaraftu anahu sayakuunu qitaalan waa sayid abubakr weyaan wa cinda tirmidi faqala abubakrin wuxuu yidhi laqad calimtu waxaan ogaaday anahu shani sayakuun in ahaan doona qitaalun dagaal qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi fa hiya aayadaas awalu aayatin aayatan u horreysay oo nasalat kusoo degtay fi lqitaali in la dagaalamo oo wax layska dhiciyo aayadda u horreysa kusoo degtay qur-aanka aayadda ayay suuraة اmuminuun hada maxalu bayaaniha wa qowluhu tacala qowlka alla uu yihi waladiina kuwa yu'tuuna bixinayaan oo la baxayaan maa ata waxay bixiyaan wa quluubuhum quluubtoodana wajilatun ay baqays weyaan wladiina kuwii yu'tuuna bixinayaan oo la imaanayaan maa ata waxay la imaanayaan salaad soon sadaqa iyo wix la midka ah wa quluubuhum quluubtoodan wajilatun ay ka baqaysa in laga laga aqbalin ka baqaysa xadiidka todoba boqol iyo sagaalaad can aishata waxaa laga zawji nabiy radia allahu tacala anha qalat waxay tiri um lmuminiin sa'altu rasuulahi baan weydiy sal alla alay slm can hadihi laayat ayadan ayaan wax ka weydiiyey waladiina akhyaartii yuutuuna bixinayaan maa atow ama la imaanayaan maa atow waxay la imaadeen ama bixiyeen wa quluubuhum qulubtadan wajilatun ay baqaysa anlaa yutaqabala minhum qaalat caaishatu waxay tidhi ahum kuwa iyaga ah aladiina kuwimiya yashrabuuna alkhamra mrada cabaan wayasriquuna xadaan miya nabi allow waladiina yutuuna maata ata waquluubu wajila kuwa waxaa weyaan khamra iyo waxanta sameeyaan iyo xumaan iyo tuuganimo sameeyaan kadibna baqayaan kuwaas miyaa aayadda ka sheekaynaysaa qaala wuxuu yidhi qaala nabigan wuxuu yidhi alai sl slam maya ya binta sidiiq sidiiq gabadheediyey arrinkaas saas ma ahan weyaan walaakina warka lagu laabay hum ayaga alladiina waa kuwii yasuumuuna soomayeen aw yusalluuna tukanayeen wayatasaddaquuna wax sadaqaysanayeen wa hum ayagana yakhaafuuna ka baqayeen anlaa tuqbala minhum inaan laga aqbalin ka baqayan weyaan ulaaika kuwaas aladiina ku weyaan yusaaricuuna u degdegayaan fi lkhiraat khayraat u degdegayaan saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay slam tirmidi ibnu maaja waana soya xadiidka weyaan marka qofka muminka markuu cibaado la imaada in ausan mxu iminaan iyo xasilooni ku qabin in laga aqbala mxuu ahaa arrin waa loo baahanya weyaan qofka inuu aamino in lagu rediyo inay khatar ugu jiro oo arintaas daaiman baqida ay ugu jirta waa laga maarmaan marka kafada miisaanka labadiis kafadoodoo kale bayn alkhawf waraja inuu qofka mumin kusugan yahy ayaa loo baahanya weyaan marna uu alla cadaabkiis ka baqo iyo cibaadadin laga aqbalin marna uu jannada alle iyo diiladiisa iyo inuu alla jannayna uu muxuuaha niyada saas marka marna dhankaan marna dhankaan saas saas uu sinmo weyaan laakiin markii qofka sakaraatulmowtka la gaaro culimada waxay leeyihiin liyuqalib jaanib araja inuu ilahay jannayna uun niyada taha ku qabto meel kale yuusan aadin maxaa yeelay ana cinda dani cabdii bi waatiu rabbigan yihi subxana watacala fi xadiis qudsi qowluhu tacala qowlka all uu yihi falaa ansaaba isu nasab sheegasho baynahum dhexdooda ma ahan yowma idin maalinta ayada walaa yatasaaluun waxay isma weydiiyaan aayaddaa tafsiirkeeda ayuu baabkan u baab yahay nin saxaabi ay ku marka weyaan qaala wuxuu yidhi xadii todoba boqol iyo amaba nin taabic ah nin un mxu ah, dad ka xadii todoba boqol iyo tobanaad ama aarka todoba boqol iyo tobanaad can saciid bn jubayr waxaa la wari qala wuxuhi saciid radia allahu raximah llah qaala rajul nin baa wuxuu yihi ibn cabaas radia allahu tacala anuma wuxuu ku yidhi innii anigo ajidu waxaan ku heli fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa waxaan ku arki ashyaaa waxyaaba takhtalifu isu kay dabamarta ama iska kay dabamarta calaya ani korkayga weyaan waxyaaba iska kay dabamara ayaan qur-aanku arkaa oo mararka qaar madaxa inay isla galaan aan arka weyaan qaala wuxuu yidhi markaasa kadibna wuxuu sheegaya waxyaabaha iyaga qaala wuxuu yidhi falaa ansaaba baynahum isu nasab sheegasho maalinta ayada ma jirta idin maalinta ayada ah falaa ansaaba isu sheegasho baynahum dhexdooda ma ahan idin maalinta ayada ah walaa yatasaaluuna wax laisma weydiiyaan weyaan aayadda kale ka hor imaanay sida asaga uu sheegi wa aqbala bacduhum barkood way jeesteen calaa bacdi marka kale ay jeesteen yatasaaluuna iyago wax isweydiiyaan tii hore ahayd walaa yatasaaluun tanna yatasaaluun waa kow tan koobaad taas weyaan tan labaad walaa yaktumuna ma qariyaan allah alweyne kama qariyaan xadiidan war kama qariyaan oo allah waxay ka qarinayaan lama arka weeyaan iyo wa qowluhu tacaala wallaahi allaan ku dhaarnay rabbiga rabbiganagow maa kunna anaga ma ahayn mushrikiina kuwo mushrikiin ma ahayn saasay dhihi doonaan aayadda hore maxay ahayd aayadda hore maxay ahayd war kama qariyaan tanna maxay leeyihiin wallaahi rabbinaa maa kunna mushrikiin iyagoo gaala addana waxay leeyihin rabbiyow haye tanna waa iska hor imaanaysaa tanna waxa way waxma qarinayaan tanna waxba ay qarinayaan waaya faqad katamuu fi hadi aaya aayaddan dambe way qariyeen ninka su ayuu weydiiyey weliba waa sii wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi am isamaa banaha rafaca samkaha fasawaaha wa aqasha leylaha wa akhraja leylaha wa aqasha duxaaha marke waay aan ku noqda nacam wuxuu yidhi rabbigeen subxaana wa tacaala am isamaa banaha rafaca samkaha fasawaaha waaqdasha leylaha waakhraja duxaaha waalarda bacda dalika daxaaha marka qeybtaas hore rabbigeen subxaana wa tacaala samadii wuxuu ka hadlayaa banaha samadii rabbi uu dhisay rafaca samkaha jirmigeeda ayuu kor u qaaday fasawaha wa aqasha leylaha habeenkeeda ayuu mugdi ka dhigay wa ahraja duxaaha barqinkeediina banaanka ayuu soo dhigay arda bacda dalika daxaha weyaan alcum marka shayga u horreey oo rabbi uu dhisay amaba uu abuuray inay samada taha ayadda cadaynaysaa arladana ay ka labaad ayuu marka wuxuu yidhi marka fadakara wuxuu sheegay khalqa asamaai samada uunkeeda qabla khalqi lardi ayuu rabbigan ayaddaa ku sheegay suurat anaazicaad ku jirta uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ainakum adinka latakfuruuna miyaad ku kufrinaysaan biladii macbuudkii khalaqa umay alarda arada fii yowmayn laba maalmood ka umay ainakum latakfuruuna biladii khalaqa alarda fi yowmayni wajacala fiiha rawaasiya wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha fi arbacati uma stawaa ila asamaa kadibna samadu marka alla u qasday wahiya duhaanun faqala laha wlardi itiya awcan aw karhan qaalat marka waxaa weeyaan halkaas ayaad marka waxaa weeyaan rabbigan subxaana wa tacaala inuu markii labaad arlada uumay kadibna uu samada tiyu marka ku wareeray marka tiibuu ku wareeray waaya fadakara rabbi wuxuu marka fii haadihi aayaddan wuxuu ku sheegay khalqa alarda arlada inuu uumay qabla khalqi samaa samada intuus uumin ka tii hor maxay ahayd inuu muxuu ahaa khalqa samaa qabla khalqi alardi aayaddaasa ugu taagan o tan saddexaad iyo mxuu ah ayadaha iskaga hor imaaday iskaga qabtay oo saddexaadna wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi rabbigan subxaana wa tacaala wa kaana allahu allaweyne wuxuu ahaaday hafuuran mid dhaafa raxiiman naxariis badan aayad kalena wuxuu ku yidhi rabbigan casiizan mid mxuu ah haalib ah xakiiman mxuah farasan oo badan samiican maqlid badan basiiran aragti badan fa kaanahu aaba isagoo kaana ahaaday uma madaa kadibna wux isaga tagay inuu alla subxana wa tacala ahaan jiray hafuuran raxiiman oo haddana in allah casiizan xakiiman u hay usan hadda usan ahayn samiican basir usan hadda ahayn saa intaasaa ninka wixii aqoortas kala galay marka meel aad u dhaqaajiye ayuu garan waayey kadibna cabdullahi bin cabaas xabr luma turjumaan quraan ayuu u imaaday cabdullahi bin cas dhegeysta marka wuxuu leey waa wax cajaa'ib badan waa hadda muxuu ahaa kitaabka uu sheekh akhriyo salaada subax kadib ayaamaha oo arbacada iyo khamiis iyo jimcada oo dafci iyo hamil itiraabka meelaha uu ka sheekeeyo iyo waxyaabaha uu mxu sidiisaba u caqiidayn kitaabka intaa leeg waa inta waa aayaadka noocan inuu xaliyo cabdullahi bin cabbaasa marka ga horreeyey sheekh shanqiti raximahullah fa qala wuxu abdullahi bin nasab sheegasho ma jirta baynahum dhexdooda fi nafqati aluulaa marka buunka hore la afuufo oo dadka ay nafta wada dhacayso isu nasab sheegasho miyaa jirayso waa maya nin walba dee uuba dhacay moogta uma intaa kadib yunfaqu fi suuri suurka ayaa la afuufayaa fasaciqa kadibna waxaa nafta ay ka dhacaysaa oo suuxi man ayaa muxuu nafta ay ka dhici fi samaawaat samaawayd kusugan oo man fi lardi ilaa man sha alla qofku alla doono mooyane xilliga ayaga marka falaa ansaaba baynahum cid isu nasab sheegana miyaa jiraysa kulligoo wada suuxsan yihin cid marka ayada ah talow iyo muxuu ahaa muxuu ahaa isu colcolaadi iyo wamaa ilaa dalika iyo kaylaan iyo baabka ma jira cid cid waxuu sheegana miyaa jirta waa maya nin walba waa kaas halkaas nin walba uu jiifaa waaya taas waa taas weeyaan waa nafaqada koobaad uma intaa kadib fi nafqati alaakhirati amaba alaakhirati afuufitaanka dambana wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun uma nufiqa fiihi ukhra faidaa hum qiyaamun yanduruuna soo ma markii afuufkii dambe la afuufa waaba iyagoo taaganoo mxuua saas wada eegayaan is wada eegayaano saas sooma marka ayada waxaa weeyaan wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasa'aluun inay isweydiiyaanay bilaabeen kam labitm fi ardi cadad siniin war adduunki miqaan joogne labitna yowman aw bacda yowm fasal caadiin qaalahaakada ayagayaa marka isku mashquuli marka su-aal la-aanta waa tii hore waa inta ay suuxsanaayeen su-aalitaankana waa afuufitaanka dambe weyaan afuufitaanka hore su-aal ma jirto tan dambe su-aalaa jirto taas marka ninkii wixii iskhilaafsanay waa muxuu waa ka caafimaadayaan u malaynaya iyo cidda ka dambaysayba wa amaa qawluhu tacala qowlka alla u yidhi wamaa kunna ma kunaa mushrikiin waa kuwii muxuu ah, ku dhaarnay mogta waxaa weeyaan wallaahi rabbina maa kunaa mushrikiin ilaahay baan ku dhaar rabbi annaga mushrikiin maan ay yidhahdeen soo maahan walaa yaktumuuna xadiidan iyo alla war kama qariyaan taas marka xalinteedana waxay tahay fa ina allaha tacaala alla weyne yakfiru wuxuu u dembi dhaafaa dadka ahlu ikhlaaska o ahlu tawxiidka ah dunuubahum dunuubtooda u marka aakhir la tago wax alle wixii ahlu muxuu aha tawxiid ahay dembigood ilahay muxuu ahaa wuu ka dhaafaa o wa qaala mushrikuuna gaalida marka waxay markii dembigoodii kuwii kale dhaaf saaxibadooda muslimiinta ahaa tacaalow warkaaliya naquulu annagana lam nakun mushrikiina annaga gaala ma ahaan jirin muslimiinaan ba aheynayba idin yidhi muxuu ahaa ku yidhi annaga gaalaan aheynay soo istaageen laa xawla walaa illa billah marka arrintaa dhacday fa kadibna waxaa la daboolay calaa afwaahim afyaalkooda la daboolay fa tantiqu aydiihim gacmahoodii markaa dhawaaqays oo shee oo hadlaysa weyaan oo inay gaalahayan ku marqaati furaysa fa cinda dalika arrinkaas agtiisa ayaa urifa la gartay ana allaha alla weyne laa yugtamu inaan laga qarinin xadiian wax war laga qarin karin ayna jirin wa cindahu alla agtiisa ama xilliga asaga oy xaalad saa u dhacday yawadu aladiina kafaruu wacasaw rasuul law ya yawadu aladiina kafaruu wacasaw rasuul low tasawa bihim alard walaa tumla xadiian waa markaas marka arintii hore waa iskudayitaan isku dayayaan oo rabbina maa kunaa mushrikiin isku dayid waa inay wax qariyaan isku dayayaan waa qarin wax u yeer sooma laakiin afkii alla xiri kadibna gacmihii hadli walaa ytumla xadiian taana waa ka baxnay sooma khilaafki halkaa wuu ka baxay o wa khalaqa allahu alla weyne wuxuu umay alarda arada wuxuu ku umay ama ti tan saddexaad wa khalaqa allahu alla weyne wuu umay alarda aradana fii yowmeyn laba maalmood ayuu ku umay uma intaa kadib khalaqa samaa samada ayuu umay uma intaa kadib istawaa wuxuu u qastay ila samaai fasawaahunna wuxuu simay fii yowmeyni aakharayn laba maalmoodoo kale nacam khalaqa allahu alarda fii yowmeyn uma khalaqa samaa samada ayuu umay marka arada markuu umay kadib uma istawaa ila samaai samada ayuu rabbi u qastay fasawaahunna fii yowmeyn aakharayn laba maalmoodoo labada maalmoodoo horo maalmaha aan maalmo aan hen ayuu marka oo kale ayuu simay u uumay uma intaa kadib daxal arda arada ayuu marka rabbi fidiyey kow wa daxuhaa an akhraja minha inuu ka soo saaro way almaa biya iwalmarca daaqa wa khalaqa aljibaala bowraha u uumay iwaljimaala jimaal waa jamcu jamal sooma riti oo la jamciyey ama waljamaala iyo quruxda aljibaala waljamaal iyo quruxda ama waljibaal iyo buuraha aljibaala wاljimaal iyo ratiyada awrta iyo alakaan buuraha laakiin haaliban jamaal in la yidhaahdo amaba jibaal la yidhahdo oo mukarar ay noqoto labadaasa suuragal wallah aclam sa ay culamada leeyihiin iyo wamaa baynahuma inta udhexaysa fii yowmeyni aakharayn laba maalmoodoo kale ayuu rabbi ku uumay marka laba maalmoodoo samada la uumay laba maalmoodoo araradii horta muxuu ahaa abuurkeedii la abuuray in laba maalmood daxwigii oo khayraadkeedii iyo waxeedii hagaajinteedii uu rabbi uu sameeyey subxaanahu wa tacaala iyo laba maalmoodoo udhexaysayo uu samada rabbiga subxaana wa tacaala umay uu samadii muxuu ahaa hagaajiyey umay waaya wamaa baynahuma fii yowmayn aakhariin fadalika kaas qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi wayaan daxaaha wuu wa qowluhu qowlka alleh khalaqa alarda fii yowmayni fajucilat alardu aradii waxaa la yeelay maa fiiha min shayin shay a fii arbacata ayaamin maalmood wa khuliqat asamaawaat samooyinkan waxaa la umay fii yowmayn laba maalmood ayaa lagu umay marka waxaa weeyaan kara horeysay kara dambeysay isku dhibin yacni arlada mar waxaa weeyaan uunkeeda eh, samada ayadaa ka horreysay ayada ayaa samada mar ka horreysay oo arladiyaa qayb mar horreysay qayb ka ah. marna way ka dambeysay marka wax isdiida ama iska hor imaada meesha ma yeelaan weeyaan ayadda marka labada ayadood isdiidma ma taalla samaawaadkan marka laga hormarina muxuu ahaa unkeeda uunkeeda waxaa weeyaan arladiyoo diyaarsan oo la uumay ayaa fidinteedii iyo biyo mxuu ahaa yeelitaankeedii iyo risiqeedii iyo howlaheedii ayaa samada marki la uma kadib la sameeyey lakiin arlada ayaa umitaankeeda ka horreysay intaas weyaan ko midda kale wa kaana allahu kafuuran raxiiman sama allahu alla wuxuu ku magacaabay nafsahu naftiisa dalika ku magacaabay inuu kafuur raxiim isku magacaabay wadalika kaana qowluhu waa qowlkiis weeyaan ay lam yazal ama alla kama zuulin weligiis walan yazaal kamana zuuli doono kadalika inuu yahay afuuran raxiiman mid dhaafitaan badan oo naxariis badan inuu yahay dhaafitaan badan raxmad badan fa ina allaha alla weyne lam yuriid shay-an shay ma doona ilaa asaaba fiihi uu ku asiiba alladii kii araada uu doona weyaan falaa yakhtalifu falaa yakhtalif yuusan iska kaa dhicin yuusan iska kaa dhexgelin yuusan mid la arko mid la arka oo kalaamka iyo aayaadka qur min cind illah algsi ka hada weyan imaam bukhaari mucallaqan waxaa weeyaan ayuu kusoo saaray raximahullah waxaan u malaynaa aad baan isula fahanay aan wallahu aclam xadiidku dheer yahay masalada koobaad falaa ansaaba baynahum yowma idin walaa yatasaaluun maalushahidka walaa yatasaaluuna wa kow aayadda kale maxay waaqbala bacdum calaa bacdin yatasaaluuna intaas waa intaas marka waxaa weyaan dawaynteeda maxay tahay dawaynteeda waxay tahay buunka laba jeer ayaa la afuufa suurka qiyaam ama buunka qiyaama laba jeer ayaa la afuufa marka koobaadoo la afuufa waxaa weeyaan fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi cid alle samada ku sugnayd iyo wax alrada ku sugnaa ayaa muxuu ahaa halkaas nafta kaga dhacda ilaa man shaa allah ciduu alla doona mooyane kadibna maxaa ka dambeeya uma nufika fiihi ukhra xilligaas marka hore intaanan mxuu ahaa nufika fiihi ukhrada la gaarni xilligaas hore marka wa wax isweydiina amabaan isu nasba sheegana lama arka way walba waa suxsan kadibna uma nufika fiihi ukhra faidaa hum qiyaamun yanduruun markaasaa markay soo istaagaan oo ya ay isku jeesanayaan fa aqbala bacdum calaa bacdin yatasaaluun idan laba marxalowa marxalada koobaad laa yatasaaluuna ah, waa nafqiga hore iyo afuufitaanka hore midkaa dambe oo isku jeesanaana oo isweydiinaana waa nafqiga labaad oo soo istaagan indhaha taagan weyaan intaas waa ka baxnaan filaya qodobka labaad waa masalada ku saabsan samadii samada ilaahay u umo wa tacaala aayad waxay caddaynaysaa in samada uu ilaahay horaan uumay oo arada ay ka dambeysay midna in arada ay horeysay oy samada dambeysay taas waxay ku fiicanta marka aradayaa laba jeer la uumay mar haykalkeeda guud ahaaneed iyo umitaankii ayaa la uumay markii labaadna waxaa weye araja minha akhraja minha maaha wamarcaaha waljibaala arsaaha mataacan lakum marka biyihii iyo baadkii iyo buurihii iyo quruxdii iyo wixii ayaa la dhexdhigay marka labaad waa marka uunkaas hore uunkaan dambana waxa udhexeeyey samadii laba maalmood rabbigan ku umay subxaana wa tacaala uu ku umay su-aal isweydiin marka intaa waa cadaatay su-aasha isweydiin marka rabbigan subxaana watacaala inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun ilaahay inuu muxuu ahay kun fayakuun intaas wey amarkiisaba intaasuu dhihi karaa rabbigeen maxaa marka ila laba maalmood sama ku uuma laba maalmood arla ku uuma laba maalmood biyogelin iyo muxuuah baad udhigitaan iyo buuru samayn iyo adalle u yeelay subxaana watacaala limaada maxaa loo yeelay su-aasha jawaabteeda alinka rabaa tartiib nacam biniaadankaa lagu tarbiyaynaya inaadan muxuu ahaa rabbigeen awooddaas intaas le kun fa yakuun ay wax ku samayn karo oo cid haba yaraatay maanta ka shakina usan ugu jirin qofaan islaan ahayn mooyane ayaa waxaa weyaan maca dalik haddana saas annaga ayaa muxuu aynoo tahay eh, xikmadda inteeda badan ilaah baa ogsoon laakiin haaliban annaga inaan ka darsi qaadana weyaan waxaan aan cirka loogu soo dhicin oo tartiib eh, sunan alkowniya la ilaaliyo tan labaadna taas weyaan tan saddexaad oo arrinta ku saabsan arrinta ku saabsan waxaa weeyaan kana allahu afuura raxiima waa ansaabtii iyo tasaa'aluunadii iyo samadii iyo kafuuran raxiiman ma mid a sida afraada weheliso walaa yaktumuuna allaha xadiian saas miya wallahi rabbina ma kuna mushrikiin marka iskudayid ay ahayd iskudayid yani waad maqashaa mararka qaar iskudayid mxu ah, waxaa dhacday maanta shirqool in mxu nin ah, laakiin ma ma suuragelin iskudayitaan ama banki in la dhacaya maanta la isku dayin lakin ma suuragelin waa fashilmi mxuu ahaa khaarijin fashilantay soomaad maqli jirin marka nimanka waxay ahayd insaxa tacbiir iskudayid inay wax inkiraanay ahayd soo ma ahayd laakiin ma allah wax laga qarinaya waa maya marka waa iskudayid iyo xaqiiqadii un wax kale maaha taas weyaan waayahay tan u dambaysa ilaahay subxana wa tacaala hafuuru raxiim waa horaanna waa ahaa haddana wuu yahay weligina wuu ahaanaya casiizan xakiiman weliga wuu ahaa waxaa weyaan haddana wuu yahay weligii wuu ahaan doona waa intaa wax kale maaha weyaan ee qur-aanka yuusan iska madax iska gashan ayuu ku yidhi ibnu cabaas radi taala arda intaa weyaan suurat nuur hada maxalu bayaaniha weyaan qowluhu tacala qowlka alou yidhi id talaqawnahu qoorta aad talaqawnahu id ood mxuu ahaa carabkiina kula boodaysaan bialsinatikum carabadiina ood amaba aad istiqbaalaysaan iltiqaa qofka inuu mxu wiii qaato id xilliga aad mxuu ahaa aad ku qaadanayseen ood kula ordayseen bialsinatikum carabadiina xadiid toddoba boqol iyo toban koowaad can abi muleyka waxaa laga wariyey raximahullah can caaishata wuxuu ka wariyay umu muminiin taala an ardaha kaanat waxay ahayd caaisha waa qiradeeda weeyaan id id taliquunahu kuma taal meesha taliquunahu nacam id taliquunahu qofka mog sida u bartan buu iskaga akrin id taliquunahu bialsinatikum id goor taliquunahu aad ku been sheegayseen bialsinatikum carabadiinna wa taquulu waxay leedahay alwalqu walqiga alkadibu waa beenta weeyaan idgor goor taliquunahu aad ku been sheegayseen bialsinatikum carabadiinna ood caaisha radia allahu tacala xumaan ku dhacdo muminiin ciyaadan billaah aad la marka idtalaqawnahu marka taliquunahu ay akhrin jirtay radi allahu taala ardaha qaala ibnu abi muleyk wuxuu yidhi wa kaanat waxay ahayd aclama mid kaga aqoon roon min hayriha ayada qofkaanan ahayn ama keyrkeed bidalika arrinka isaga ah liannahu maxaa yeelay nazla fiiha suuradda mxuu ahaa iyo ayadahaas iyaday kusoo degeen weyaan ayadaas iyaday kusoo degeen qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi waqul waxaa tira nabi allo lilmuminiina muminta waxu tirahdaa yaqdudna ha min absaarihinna indhahooda ha raaraceeyena ama aayaddaas qur ah oo le hawl baa noo taalla ku nool wadankan aad arkaysaan iyo wadamada la hawl baa noo taalla xadiid todoba boqol toban iyo labaad cabni cabaas anhuma waqul waxaa tirahdaa nabi allow lilmuminiin waxa u yaqdudna ha waqul lilmuminaati miya mesha waxaa ku qoran horaan khaladan ahri marka qowluhu tacala qowlkaa lu yidhi qul waxaa tira lilmuminaati gabdhaha muminaat waxaa u tirahdaa yaqdudna ha raariciyeen min absaarihina indhahooda ha raariciyeen raggin waa la mid waqul lilmuminiina yaquduu min absaarihim xadiis todoba boqol toban iyo labaad ibn cabas xari radi allahu tacala anhuma waqul waxaa tira lilmuminaati gabdhaha muminaadka yaqdudna ha raariciyeen min absaarihina wayaxfadna ha dhowreen furuujahuna alaayatu fa nusikhat waa la nasakhay wastuniya waxaa laga soo istisnooday min dalika walqawaacidu kuwa yani hubka dhigay qawaacidda waa kuwa hubka dhigay dumarka hubka dhigay iyo ragga hubka dhibi horta ragga ma dhigaan hubka ragga hubka ma dhigaan laakiin dumarka ma dhig waa kuwa ka fariistay muxuu ahay shaqa joojinta sameeyey walqawaacidu kuwa shaqa joojinta sameeyey oo gaboobay minasa dumar ka mid ah allatii kuwaasoo laa yarjuuna anan rajayn nikax in la guursado waxay yidhahdaan soomaalida waxaa weeyaan mararka qaar moogtahay raggeena waa lagu tuura oo dumarka ku tuura dumarkan ayagana muxuu ahaa waa lagu turo ragga ku tuuro moogta marka mar hadda caawa waxaan ku tuuray tii ragga ay wax ku tuurayeen aan sheegayna dan dumarkana habeena kale waan dibdhigayna insha allahu tacaala waxay yidhahdeen islaan ayey oo rito saaran ayaa waxaa weeyaan eh, wiilasha ayeyda u heeda muxuu ahaa ah, rito ku wadeeno marka waa la marka waxay yidhahdeen ayey goorma islaan ninka marmaysa oo muxuu aha baabka isaga isdaynayaan oo hubka ay markaasay tiri allahna gaarsiiye t allna gaarsiiye rati lagu wadaa sagaashan jir waa bogta marka hobdhigitaan maba jirtaan umayna baabkaas waa ragga soomaaliyed unbaa daalimiin ahoo runtii ishkaalka u weyna hadda ikhwaani yani hadda kolley magaalada inuu ka zuulo waan rajaynayna insha allahu tacala weli inuu ku dambeeya waan qiyaasayna oo qaar magaalada jooga oo noocaas ku dhaqma qofta haweeneyda haddii marba ay ay ilma ilmaha joojisa oy aisa min alxayd xaydka uu ka go amaba uu ka yaraado xilli ay waxba hadda ilma laga rajayn ah, maxaa u noqda wadaadka bahyartu iskaga fariisanaya bas wabilahi towfiiq war daba ma jiraba iyadina laftirkeeda waa iska aaminsan tahayo marba haddii canug u dambey gardamaysku mxu meesha ka soo baxa wabilaahi towfiiq waxa damba iskuma yani waa imtixaan ah waa u badan yihiin dadka yani intaan aragnay wax badan arinta ayada ah waa khatar waana dulmi aad weyn aad iyo aad weliba u weyn weyaan qoftan waa xilligii ilaahi subxana wa tacaala waxaa weeyaan waa xilliga eh, laba xil ayaa jirta wajacala baynakum mawadatan waraxma mawadada waa marka xilliga muxuu ahaa bucbuca la wadayahayoo la bodboodiyo waxaa weyaan tudaaxiku tudaaxikuha waxaa weyaan yani tumaasixu tumaasixuha xilliga insaxa tacbiir la bashaara weyaan la bodboodi waramatan waxaa weyaan xilliga marka la weynaado qof walba uu tabar dareeyo wuxuu baahan yahay wehel wuxuu baahan yahay sheeka wuxuu baahan yahay muxuu ahaa yani jawaani xilliga asagaa iyo wadaadka intu tafdhaha ayuu bahayar iska ag fariisani tan wuxuu leeyahy waxaad yeeli ilmahada waa kuu koran allah garab gala wabilahi towfiiq ya arrinta ayada arrinaalis waa waxyaabaha caadaad badan oo fiican ayaan leenahay laakiin caadooyinka xun oo soomaalida aan leenahay ka mid xaqiiqatan yacni laakiin waxaan la yaabay soomaalida qaar ka bedelaan arkaysa arrinta ayada arrin ka bedelaan maraan xajka aan joogna ayaa nin eh, soomaalideenna ah meel gobollada soomaalida gobol ka mid oo ka imaaday weliba odayaashu hore wa yurubta meelahaas aaday maraykanka ku aaday maraykanka khaasatan bitaxdiid maraykanka ku aaday isaga iyo marka muxua wadaadiya soo wada xajiyeen labadoodana waxaa weeyaan burdo ma wataan laakiin tabar mar hore ay dhammaatay wax tabar aho meesha ha yeelo haba yaraatay malaha marka wadaadiya ilaahay markii markii la soo xajiyey magaalada madiina magaalada madiina la imaaday kadibna masjida nabowi ayaa la aaday oo dumarkii rag waa kala saaran yihiin kadibna meeshii markuu markii la tagay wadaadiya dhuntay magaalada madiina meel lagu dhumo maahaba waa dhuntay meeshaan la joogna waxaan ihi marka adeer waxaad yeeli wadaadii muxua waa imaanaysaa iska sug aawy aawy banaan wuxuu taagan banaanka qoraxna waa jirta aad u tiro badan looji ka soo baxay bananku taagan yahay hoteelkii markaasuu wuu raadinayaa wuu raadinayaa adeer waa maamada waa imaanaysaa waa hakada markii dambe oohin oo afkuurtay waaw si loo aamusiyo xaqiiqa si loo aamusiyo ninkii wax walbaan samaynay waxaan ku nihi adeer waa imaanaysaa ninkii oohintii aya isagoo haya taqriiban toddoba saac ku dhowaad way maqneed wadaadda eedeed intaas wuu oynay ya oohin waa kadibna waxaa weeyaan adiga ilaahay wuu noo yasir maamadii oonu keenay wadaadkii maamadii ma loo keenay oohintu waa kasii daray marka farxad darteed oohintii wuu ka sii daray marka alcumuum aniga markuu muxuu ahay ay saleen waan isaga tagay meel ay ka dambayse ma ogi waxaan kala jeeda marka dad noocaas oo namuudaj qiimo badan ahna way jiraan markii dambaan waraysanay oo muxuua ah taqriiban raggii raggii la socdiyaan waraysanay waxay yidhaheen ninkan waa yani reer aad la yaabaysa waa namuudaji de dad hadda dhalmo waxaan filaya afartan sano kor ugu dambaysa waxay dhalam labadoodaba aan isleey taqriiban dad noocaas dad geb wa geb marka dad namuudaj noocaas way jiraan laakiin asal ahaan soomaalida runtii markay dumarku weynaadaan eh, waxaa weeyaan banaankaa la dhigaa marka arrintaas dib loogu noqdo ragga saas ay ka dhacdayna cafis ha raadiyena waalidiinta dadka waalidiintooda ay ka dhaceen cafis u raadiyena nacam halin halis waa khatar waa qoftaas nawbadeeda waa leeda habeenkeeday leeda ya sheekh hadday fasaxday waa baab kale mogta laakiin xaggee fasixi fasax yaa weydiinaba haye intee laga helitaa maba ha ka yaabenba mid ha sugin waxaa weeyaan naag in tirahda inte la qasbo ka baqdo in la furo iyo un xaalad kale un ay ilaaliso waa baab kale laakiin naag la muxuu ahaa iga tago muxuu ahaa naagtaas habeenka la saaxa baabkaas baab jira maaha saan umalayna wallahu aclam waaya caw habeenka sheekada waan filaya nacam qowluhu tacala qowlka alla u yihi walaa yubdiina yaynan muujinin wlqawaacidu kuwa hubka dhigay oo min anisaa dumar ka mid ah allatii kuwaasoo laa juna aan rajaynn nikaaxan guur aan rajaynn falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahuna hayra mutabarijatin biziina inay marka jilbaabkii iyo dharka culsaa iska dhigaan ayagoonan mxuu ahaa isqurxinaynin dhib ma lahna ayuu rabbiga le subxana watacaala abu daawuud sanadkiisa saxiix qowluhu tacaala walaa yubdina ayna muujinin akhyaartii muminaadka gabdhihii muminaadkahay ziinatahuna quruxdooda iyo banaanka soo dhigin dhagadhagihii iyo kuulihii quruxsanaa iyo dahabkii iyo waxaa weyaan mxu eh, diricii quruxda badnaa iyo waxyaabaha ziinada oo isku qurxiyaan banaanka ay soo dhigin iyo xataa jirkoodii quruxdiisi ilaa libuulatina waabahina hakada buulatina waabahina hakada xadiis todoba boqol toban iyo saddexaad can cabdillahi bn mascuud waxaa lg radi allahu taala canhu alla kala noqdee walaa yubdiina yayna muujinin ziinatahuna quruxdooda qaala wuxuu yidhi laa khalkhaala jinjin ma jirto ama lukaa la geliye ama gacanha la geliye yaan la muujinin weyaan walaa shanfa dhegdhegaha nooc ka mid weyaan waxyaaba dhegah lagu qurxiy qeyb ka mida weyaan ayadna yaan la soo dhigin walaa qira qiriga waa nafsa shay waa dhegdhegihii laftirkoodii walaa qilaadata kuul ama dahaba noqoto ama nooc kale ha ama almaas ha ama nooc kale noqoto caadi ah ilaa maa dahara wixii ka muuqdo minha iyada ka mida weyaan wuxuu yidhi cbdullahi bn mascuud athiyaabu waa dharka weyaan dharka muuqdo kore isaga laazim ah in la qariyo lakiin dharka laftirkiis inuu ziina noqonin oo biriqbiriq ayaa loo baahanya weyaan qaala dahabi wuxuu yidhi cala sharti muslim xaakim fii musnadayka ayuu kusoo saara weyaan qowluhu tacala qowlka aluu yidhi walyadribna ha ku qariyeena bikhumurihinna ama ha geliyeena bikhumurihinna khimaarkooda iyo gambadooda calaa juubihinna jeebkooda ha geliyeeno tafsiirkeeda xadiidka todoba boqol iyo afar iyo tobnaad can caaishata waxaa lagu radi allahu taala ardaha qalat waxay tir caaisha yarxamu illahu allahu naxariisto yarxamu allahu allahu naxariista nisaaa almuhaajiraat gabdhihii muhaajiraadka allahu naxariisto ama dumarkii muhaajiraadka oo soo lamaa goortii anzala allah alweyne uu soo dejiyey walyadribna ha geliyeena ama ha ku dabooleena bikhumurihinna khimaarkooda iyo gambadooda calaa jiyuubihinna jeebkooda ha ku dabooleena yani meelahan weyaan halkan meelahan ku dabooleena shaqaqna waxay jeexeen muruudahunna hoosguntigoodii amaba diracoodii ama garaysiyadoodii ay muxuu ay jeexeen fakhtamarna biyu isku dabooleen dharkoodii qaybo ka mid ay soo gooyeeno oy isku dabooleen weyaan wejigoodii iyo qoortii waxay isku dabooleen qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walaa ku qasbina fatayaatikum gabdhihiinna ama addoomihiinna walaa tukrihu ku qasbina fatayaatikum addoomihiinna gabdhaha ad leedihiin cala albiqaa ama idiin soo dhelayan lacag idinkeen ha ku qasbina weeyaan waa shaqadii munaafiqiinta ay lahaan jireen xadiis todoba boqol toban iyo shanaad can jaabir bin cabdillahi waxa lagu radi allahu tacala canhuma ana ibn ubay ibni saluul cabdillahi bin ubay ibni saluul ra-su oo yuqaalu laha loo yidhahda musaykatu la yidhahda wa ukhra tan kale yuqaalu laha waxaa loo yidhahda umaymatu ayaa la yidhahda fa kaana wuxuu a yukrihuma mid ku qasba cala zinaa inay soo dhilaystaan ayuu ku qasbi jiray lacag asagoo dooni fashakata waxay ugu sheegteen dalika arrinkaas ila nabiga bay ugu shegten sal l slm faanzala alowin wuxuu soo dejiyey walaa tukrihuu ha ku qasbina fatayaatikum gabdhihiinna addoommaha cala lbiqa inay dhilaystaan ilaa qowlihi qowlka ale an muctama bn sulayman waxaa lagu yhi can abihi wuxuu ka wariyey waman yukrihunna qofkii qasba fa ina allaha laweyne min bacdi ikraahina markuu qasba kadib hafuuru mid dhaafa oo raxiima weeyaan qaala wuxuu yidhi saciid ibnu abilxasan wuxuu yidhi hafuurun lahunna iyaga ayuu u dhaafaa ay lmukrahaat gabdhihii la qasbay ayuu rabbi u dhaafaa weyaan abu daawuud ayaa soo saaray sanad ahaan waa saxiix laakiin waa maqtuuc maqtuuc maxaa la yihahdaa maqtuuc aan go-onya laakiin mustalaxa ahlxadiid ya min anwa daciif waa jawaab dublimaystaa ay maqtuuc saki baan maqtuuc haye hmm. ahsanta ma udiifa litaabici allah yaftax aleyk waa kaa marka maqtuuc waxaa weeyaan taabiciga hadduu yidhaahda qowlka taabici wa hada almaqtuuc nacam ilan hadda waxaan soo marnay moogtahay allahu mustacaan muctamar ibnu sulaymaan can sulaymaan waman yukrihuna isaga waa maqtuuc marka yani waa hadalkiisa weeyaan maqtuuc waa alaam taabici kalaamka saxaabiga maxaa la yihahdaa mawquuf almawquuf naam waaya Allah qowluhu tacaala qowlka alla uu yidhi liyastaadinkum ha idinka fasax qaateeno oo idin weydiisteena aladiina kuwii malakat ay hanatay aymaanukum ay hanatay oo addoomihiinna ha idinka fasax qaateena aayaddaas tafsiirkeeda ayuu halkan imaam ka bilaabay xadiis todoba iyo amaba aarka todoba boqol iyo toban iyo todobaad can ikrimata waxaa laga wariy cabaas annana faran koox oo min ahli ciraaq reer ciraaqa qaalo waxay yidhahdeen yabna cabaas ina cabaasow radia allahu tacala canhum kayfa taraa sideed u aragtaa haadi fii hadihi alaayati aayaddan oo tanna ah? allatii aayaddaasoo umirnaa fiiha nala amray bimaa umirnaa wixii aan nala faray yaa ayuha aladiina aamanuu liyastadinkum aladiina malakat aymaanukum waladiina lam yubliqu lxuluma min qabli salaati alfajri waxiina tadacuuna iyaabakum min adahira wa min bacdi salaati alcishaa alaau cawraati lakum wuxuu leey marka kayfa sideeba tara aad u aragtaa ay yidhaahdeen fii hadi aayati ayadan alatii umirnana la faray fiiha iyada maa umirna waxna la faray walaa yacmalu uusan ku camalfalin biha ayadan axadun qofna ayadan amaro ayaa ku jiro cid ku camalfashana ma aragna say wax jiraan qowlullaahi qowlka alla weeyaane yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alli inabi rumeeyow liyastadinkumaa idinka fasax qaateen aladiina kuwii malakat ay ahaanatay aymaanukum midigtiina ood addoomihiina weyaan iwa aladiina kuwii lam yabluquu aanan gaarin oo oo minkum idinka idinka mid ah alaaa maraat saddex jeer idinka fasax qaateena oo markay soo galeen guryaha ma soo galna ha dheheen min qabli salaati alfajri salaada fajr horteed iyo waxiina goor tadacuuna aad dhiganaysaan iyaabakum dharkiina min adahirati waqti qaylulada duhurkii ah aad dhiganaysaano waxaa weeyaan kulaylaa jararkaa laiska fududaynaya dumari ragba wa min bacdi salaati alcishaa iyo salaada cisho kadib alaau cawraatin ah, saddex cawrayaalakum adinka idiin sugnaaday saddexdaa jeer waa waqti alcawra weyaan oo cawrada inay faydanta iyo ay khatar ugu jirta marka qofka waxaa way waa in uu fasax weydiiso laysa ma ahanin calaykum korkiina laysa ma ahanin calaykum korkiina walaa calayhim ayaga kuwa ayaga ah dushooda junaaxun dembi bacdahunna intaa kadib oo waqhtiyadaas xilliga aanan ahayn awaafuuna hum ayaga awaafuuna mid idinku dul wareega weyaan idinku dhex jiro calaykum mxua dushiina oo saasay idinkugu wareegaano way galaan way baxaan oo shaqodhin ay qabanayaan waay qara alqacnabi wuxuu akhriyey ilaa qowlihii laga gaaro caliimun mid alla cilmi badan xakiimun xikmad badan weeyaan qaal ibnu cabaasa wuxuu yidhi ina allaha alla weyne caliimun waa mid cilmi badan raxiimun naxariis badan bilmuminiina muminiinta yuxibu nacam ina allaha alla weyne in allaha la weyne xaliimun waa mid dulqaad badan raxiimun u naxariisa bilmuminiina muminiinta yuxibu wuxuu jecel yahay assatra asturka ayuu jecel in ceebaha iyo cawraadka ay asturnaadaan ayuu rabbi jecel wa kaana anaasu dadku waxay ahaayeen beriga ayada leysa ma ama uma sugnaan libiyutim guryahooda sutuuran daahiyo guryo daahiyo lagu kala xiyo qolqolle iyo waxba ma lahan jirin walaa xijaalun xijaalna tahay waa geeda in loo taago kadibna ama qubad yar sidii mxu tendoo kale oo mxu maroodhin saas looga daboolo quba saa looga daboolo oo mxu laisku qarin karo ayana ma ay lahayn weyaan walaa xijaalun xijaalna ma ay lahayn waxaa la dhihi karaa oo kale wala xijaabun xijaabna ma jirin oo wax laisku xijaabo weyn ma jirin fa rubama laga yaaba dakhala inuu gala alkhaadimu adeegihii aw lwaladu ama canugii aw yatiimatun ama yatiimatu rajuli muxuu ah ninka agoonta isaga uu korani inay soo galaan warajulu ninkana calaa ahlihi isagoo reerkiisa muxuu ahay ay muxuu ah khayr uu ka socdo ayaa laga yaabaa inay usoo galaan weyaan fa amarahum allah lweyne ayaa faray bilistidaani inay fasax weydiistaan fii tilka acawraati waqhtiyadaas cawraadka ay jiraan fa jaaahum allahu alweyne wuxuu keen intaa kadib bisutuuri astur iyo walkhayri khayr badan buu rabba keenay albaabe iyo gurye iyo muxuu ahaa meel laisku qariy wax badan baa ilahay uu keenay falam arama arkin axadan qof ayacmalu ka camal falo bidalika arrinka isaga bacdu intaa kadib yani aayaadka markay soo degaayeen meel badan oo laisku asturo ma jirin meel yaroo muxuu ahaa gandoob yar iyo meel ashaan ahayn iyo meel iska furan iyo meel darsad yaroo muxuu ahaa iska haawani iyo lagu jiri jiri marka xiliyadaas in marka muxuu ahaa fasax la qaato ayaad rabbigan subxaana wa tacaala faray xiliyada wixii kasoo harana xiliyadaas waa xiliyada ay dhici karto in reerkii ninki iyo reerkiisi ay khayr ay ku dhex jiraan weyaan iyo wanaag markaa oo dhibaato marka saasuu rabbigan subxaana watacaala asturka iyo xijaab isagoo dooni inuu muxuu ahaa halkaas xira ayuu rabbigan usoo dejiyey saas ayuu leh cbdullahi bin cabaas radi allahu taala arda laakiin dadkii markii guryo la helay oo albaabo xiran la helay oo daahiya la helay oo muxuu ah khayr badan la helay dadki waa iska dhaafeen uma baahnan uma baahnin kuma amalan ayuu kala jeedaa radi allahu taala arda waraximahu xadiidka abu daawuud ayaa soo saaray waana mawquuf xasan isnaad cabdullahi bin cabaas mar baa duude maadaama tafsiir u yahay yaaba weydiina weyaan xabr اlumi waturjumaan qur'an weyaan fii qowlihi tacala qowlka alle uu yidhi an yadacna inay dejiyaan hiyaabahuna dharkooda xijaabkooda inay iska dhigaan dhib ma lahan can ibn laga wariyey radi taala anu falaysa ma ahayn dumarka korkooda junaaxun dembi an yadacna inay dhigaan hiyaabahuna waalqawaacidu min annisaa allaatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa alayhina junaaxun an yadacna iyaabahuna dharkood inay iska dhigaan hayra mutabarijaatin biziinatin ayagoon qurux usoo mabaxayn qof muxuu ahaa da haddii xataa ay moogtahay camoore iyo tulukayn iyo dhar noocaas iyo dahab iyo muxuu ahaa yani cilaan iyo adduun iyo ay soo marisa iska noqon moogta weliba baryahan dambe waxaa jira inta la marsada kadibna daamankii wix dhan wada toosinayo isku aadinay ayaa jira moogta marka khatar waa marka iyada tabarujka bizinatin daa la diidaya laakiin iyadoo iska caadigeed haddii ayba qof waayeel noqoto oy xijaab iska fudayso oy muxuu aha go-o weyn iska yara qaadato ama waxunsaa wax weyn dhibaato malaha ama ay dharki iska yara fududayso ishkaal malaha weyaan waay an bn cabas waa falaysa maan calayhina dushooda junaaxun dembi an yadacna inay dejaan iyaabahun dharkooda qal wuxuu hiy jalaabiib jalaabiibta weyaan isnaaduhu xasan adiya maqdisi fi alxadiid mukhtar ay kusoo saaray suura furqaan hada maxalu bayaaniha weyaan qowluhu tacala qowlkaalu yidhi aladiina kuwa yuxsharuuna lagu soo xashirinayaan lagu soo muxuu ahaa keeni doono qiyaamadii calaa wujihim wajiyaalkooda loo keeni doono ilaa jahanama jahanamana loo keeni doono kuwa ayaa iyagoo wejweji ku socda wejigooda ku socda ayaa qiyaama la doona weliba naarta jahanamo ayaa lagu shubi doona ayadda qur tafsiirkeeda xadiidka todoba boqol iy toban iy sagaalaad can qataadata min dacaamati saduusi albasri anas malik wuxuu ka wariyey radi allahu ta an arda ana rajula nin ba qaala nabiy lah nabi allow kayfa sideeba yuxsharu ama yuxshar lkaafiru qofka gaalka loo soo xashrin doonaa oo qiyaamo loo keeni doonaa calaa wajhi wajigiisa yowma alqiyamati maalinta qiyaamo qaala wuxuu yidhi nabigeena sal l slm alaysa miyuusan ihayn alladii alihi amshaa ku socsiye cala rajuli labada lugood ku socsiye fi dunya addunyada qaadiran mid awooda calaa an yumshiyahu calaa an yumshiyahu inuu ku socodsiiye calaa wajhi wajigiisa yowma alqiyamati maalinta qiyaama qaala qataadata wuxuu yidhi minu dacamati saduus albasri waa xirowgii anase balaa wacizati rabbina balaa inuu ku socodsiiye wuu awooda rabbiga wuu awooda wuu awooda waizati rabbina rabbiga sharaftiisa ayaan ku dhaaratay suuratu shacaara hada maxalu bayaaniha qowluhu tacala qowlka aluu yidhi watadaruuna waad ka tegaysaan maa ead ka tegaysaan iska dhaafaysaan khalaqu idin umi lakum adinka rabbukum rabbigiin min aswaajikum xasaskiina qolyihii muxuu ahaa camala luut samaynaye iyo khaniisnimada ayuu muxuu ahaa ka waramaya rabbigan subxaana wa tacala xadiidka todoba boqol iyo watadaruuna waad ka tegaysaan maa khalaqa lakum wuxuu idin abuuray rabbukum rabbigiina khalaqa idin umay lakum adinka rabbukum rabbigiina oo min aswaajikum xaasaskiina qaala wuxuu yidhi huwa isaga wallahi baan ku artay alqubulu wuxuu ilaahay u umay waa xibin taranka qeybtan hore weyaan qeybtan hore dubarka ma ahan isnaadu xasanun daarimi fii sunanihi ay kusoo saaray qowluhu tacala kuwa gabyo yatabicu maxaa dabagala oo raaca alqaawuuna kuwa baadiyeysan xadiis todoba boqol iyo ko iyo labaatanaad ibn cabas radi allah ta anuma qal wuxu abdulahi bn cabaas washucarau yatabicum alqaawuun fanasakha wuu rabbiga nasakhay min dalik arrinka isaga wastatna weliba naskhi mahna wastatna wuxuu ka soo reebay oo faqaala rabbigan wuxuu yidhi ila aladiina kuwa mooyane aamanuu alina rumeeyey wacamiluu camal fiin asaalihat camalkasuma la imaadeen wadakaru xuseen allah la weyne kaiiran in badan xuseen kuwa ayaga shucarada oo muxuu ah belada ay dabagelaysa iyo dadka baadiyeysan kuma jiraan weeyaan abu daawuud isnaadu xasan suura hada maxaalu bayaaniha qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi fajaat waxa u timid ixdaahuma midood ayaa u timid gabdhihii shucayb tamshi iyadoo soconaysa cala istixyaan weliba xishood ku soconaysa weyaan can cumar waxaa la wari ibn khadaab radi allahu tacala canhu fajaatu waxaa u timid nabi muuse ixdaahuma midood tamshi iyadoo socota ala istixyaain xishood weliba ku socota nabi muuse markii ay gabdhaha u imaanayen ma nabi u aha mise qof cadi u ahaa ya nabi ma ahayn nacam intaan nabinimada lo waxyoon ka hore ay ahayd waayahay qaala wuxuu yidhi sayd cumar kaanat waxay ahayd gabadhaas tajiiu mid timaado wa hiya ayadana kharaajatun wallaaja mid waa sii socota waa soo socota xashoo dartiis kharaaja mar saas iyo saas saas weyaan waadicatan muxuu ahaa saartay yadaha gacanteeda calaa wajha wejigeeda xashood mar aysaasii socon yani ninka inay la hadasho ayay ka xeshooni wejigana gacanta ku haysataa <laughs> <laughs> beryaha waa laisdiirani yaa weji gacan ku hays ma jirta berigii muxuu ahay eh, nabigeena sal allahu alay wasalam uu muxuu ahay markii la ammaanayay oo laga warramayo kaana aktaru xayaa min alcadraa'i fii khidriha soo mahen gabadha ah oo muxuu ahaa gandoobkeeda ku jirta nabigaan ka xishood badna alai sla slam ayaga kuwa ugu xishood darna in laga yaaba islaamahan weyn markii jidka aad maraysaan waa idinka leexdaan kulligood aragteen laakiin kuwa ayaga garabka dhagta lagu siiya inaad halkaas ku dhacda dariiqada laga yaaba miskiinko lagaa leexan doona leeda mogtee nin odayaa tahay waa iska yara socota gebgebsa o leeda midoo yaran baa kusoo bixi dhagta lagusi halkaasa lagugu tuuray marka waa inaad isilaalisaan meeshaan dhiiqadan isli yaa linko rafin markaad gabdhaha aragtaan dhinac loogu leexdo haddii kale haloo sheego hala yihahdo waxaad yeeli adeer dhinacu leh oo ayaga muxuu ah la tarbiyey waa imtixaan xaqiiqatan arrinteeda oo kaliya waad aragteen wax badan lagama yaabo yacni shubu mustaxiil nin ragga si kasta ood u dayahay ama nin weyn ama nin yar fulaan markaa iska hor imaadaan lagama yaabo inay istaraartaan ha ka yaabin mid nin nin taraara ma arkaysid ama kan unbaa leexani ama kan unbaa leexani si unbaa isu maaraynayaan lakiin dumarkii ayaga ma istiaarama aqaana laakiin ragga shafkaa lagu qaaday rabbi yastur waa yahay ilaaha ka baqayna subxaana wa tacaala waa arrin halisa weyaan nabigeena ala sl ti u diidaya wuxuu yidhi calaykuna bixafaati ariiq falaysa lakuna falaysa lakuna wasada ariiq adinka jidka bartamihiis ma lihdiin ee nacyaha jidka socda amarkaasaa la bixiyey ayagana waxaa weeyaan inta isku ballaariyaan weliba lagu taraari mararka qaar laba laba ay socdaan saddex saddex waa laisgarab kici raggi marka nin walba xaggu muxuu ahaa rabbi yastur rabbi yastur halkaasuu maraya marka gabdhaha waxaa loo sheegay intaana wax kale ma ahane waxaa kharibay oo fasaadiyey waxaan wasaa'il iclaamka waxyaabaha mediaha social mediaha maarata qof marku waxaan eega oo fiiriyo oo muxuu waqtigiisa lumiya markii dambe caag socduun iska noqonaya raggan wiilishana qaar lamid a ah jira kuwa muxuu ahaa yowyowga ah waa lamid gabdhaha dhanna saas ma ahne dee waxaan ka hadlaa gabdhaha kuwa aanan muxuu ahaa aad u tarbiyaysan aan ka hadlayaa si hadhowtay aan lii qabsanin waaya fa qaama macahaa muusa baa marka la istaagay gabadhii markaa xishood iyo mxuu ahaa way sii noqota way soo noqotaa marka way way baqaysaa inay hadasho mar wasi way soo noqon way sii haakada kadibna fa qaama waxaa la istaaga macahaa muusa wa qaala wuxuu ku yidhi imshii soco khalfii gadaashay soco wancutii lii waxaad i tilmaamta aariiqa jidka io tilmaam jidka aan marayno aabbaha aan ku aadayno ina abii yadcuuka liyeziyaka ajra maa saqaytana ay ku tiri mogta ku yeera oo inuu kaa abaalmarya wixii aad muxuu aad nooga shaqaysay ay leeda mogta kadibna waxaa weeyaan gadaal eh, inaan mara eh, suuragal maah ku yidhi fa qaama macahu u istaagay muusa wuxuu ku yidhi imshi soco khalfii gadaashay wancuti ii tilmaam lii ani ariiqa jidka waana ana amshi waan socona amaamaka horta ayaan soconi wa ina anaga laa nanduru ma eegna fii adbaari nisa dumarka gadaalkama eegna weyaan subxaa allah sharafta iyo qiimaha iyo mxuu ah xishoodka iyo wanaaga bal eega kuwa meeshaan ahna waxaa weya rabbi yastur waaya waxaa arki jira kuwa jirdulooyinka fadhiyo war maxaa u fadhidaan waan nuursanaynaa ma maqashay sheegadaas meeshaan waa laga soo gudoomayna hadda waa ma ogtahay marba xaaladaa lasoo mara xiliyada sagaashamey ahayd waxaa wey kuwa dhalinyaro meel war maxaa u fadhidaan casiradii gabdhaha halkaas mara oo ayagana muxuu ahaa qab qob qob lahay saa eegayaan ma ogta war maxaa waa nuursanayna dhib ma almum marka dumarka ma eegno laa nanduru ma egno fi adbaar nisa ma egno weyan dadka akhyaarto dhan saas weyan uma qaalat waxay tihi ya abati abayo istaajirhu ijaar noo ijaar istaajirhu ijaaro oo shaqaalayso ina khayra man istaajarta qofaad shaqalaysata kan ugu khayr badan alqawiyu kii xooga badnaa weyaan oo awooda badan alamiinu ee aaminka weyaan limaa ra'athu waxay ka aragtay min quwati awoodiisa ayay uleedahay qawiy i waliqowlihi qowlka u yidhi laha iyada maqaala wuxuu yidhi hadalkaas uu ku yidhi oo annaga dumarka ma eegno uu leeyahay labadaas darteeda ammaanana ugu sheegtay weyaan ammaanadii uqudasaas ee ugu sheegtay xoolihii waraabintoodina daqiiqad yar ay ku qaadatay markuu waraabiyey fasaqaa lahuma uma tawallaa ila dil faqaala rabbi innii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir fazaadahu dalika fiihi raqba fazaada waxau kordhiyay dalika hadalka ay u sheegtay fiihi muusa raqbatan inuu mxuu ahaa ukordhisa weyaan faqala wuxuu yidhi innii aniga uriidu waxaan doonaya an unkaxika inaan kuu nikaxyo ixda bnataya labadeed gabdheed midood haatayn ee kuwaana calaa an taajuranii inaad waxaa weyaan ii shaqayso amaaniya xijajin sideed sano fain atamta haddii aad dhammaystirto cashran famin cindika waa ixsaan xaggaada ka ahaaday wamaa uriida ma doonay ana shaqi inaan ku dhibo caleyka dushaada weyaan satajidunii muuse marka wuxuu yidhi satajidunii waxaa weeyaan waad helaysaa in sha allah min asaalixiin ay fii xusni suxbati saaxibnimada wanaageeda iwalwafaa'i oofinti bima qultu waxaan ihi weyaan qaala muusa wuxuu yidhi dalika arrinkaas bayni wa baynika amaba satajiduni insha allah min asaalixiina shucayb inuu yahayna suuragal qaala muusa wuxuu yidhi dalika arrinkaas bayni wa baynika arrinkaas ayaa noo dhexay ballan saasaa noo ahaato weyaan ayay noo tahay ayama alajalin labada ajal midkii aan qadaytu dhammaystiro falaa cudwaana calaya wax cadaawad iyo dembi ah korkayga ma ahanin qaala wuxuu yidhi nacamha qaala wuxuu yidhi wallahi baan ku dhartay cafwan qaala wuxuu yidhi wallahu alla weyne calaa maa naqulu waxaan ku hadlaynan wakiilun isaga wakiilka ah oo markhaati kalan u baahan lamaarka isaga ayaa muxuu aha shaahid iyo wakiil loogu filan fazawajahu markaas uu guuriyey wa aqaama macahu uu la nagaaday yakfihi isagoo waxaa weeyaan ka kaafiyo oo ka daboola wax alle wuxuu qaban lahaa waa nin waayeela wayacmalu lahu u shaqeeya fii ricaayati hanami arigiisa raacitaankiisa wama yaxtaaju ilayhi wuxuu u bahda minhu xaggiisa ugu bahda u qabta weya shaqaale cadi u noqday wazawajahu wuxuu guri safurata gabar la yidhahdo aw ukhtaha walaasheed sharqa labadaa gabdhood huma iyaga allataanu labada gabdhood kaanata ahaayeen tadudaani ariga kuwa reereebaa celinayay oo cid u waraabisa la'a labada gabdhood ay ahaayeen saas ayuu leeyahay sayid cumar radia allahu tacala an ardah xaakim ayaa soo saaray fii mustadrakihi imam dahabi wuxuu leeyahay shartihima qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi ayama alajalayn qadaytu falaa cudwaana calay labada ajal mid aan dhamay muxuu ahaa midka an dhamaya falaa cudwaan calaya collaytan iyo dembi dushaygi ma ahaanin xadiid todoba boqol iyo saddex iyo labaatanaad can saciid jubayr waxaa laga wariyey raximahullah qal wuxu yihi sa'alanii yahuudiyun nin yahuud ayaa ah wax weydiye oo min ahli xira meesha xira loo yaqaana ehelkeeda ka mid a ah. ayal ajalayn labada ajal toodeeba qala muusa nabi muuse muxuu guday qultu waxaan idhi adri ma ogi midda u dhameey ma sideeda ma ogi xataa aqdama ilaa aan uga tago calaa xabri lcarabi carab muftigeeda oo fa asalo aan weydiiyey cbdullahi bn caas ulujada faqadimtu waan soo galay oo fasaltu ibna cabaas ayaan weydiiyey waqaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi qadaa wuxuu guday u dhammeeyey akharahumaa labada mudatan tooda badnayd aw atyabahumaa tooda u wanaag badnayd ina rasuullah rasuulka rasuul alle rasuullahi nabi maxamed ma alai sla waxaa loola jeeda mid kastoo alla soo dira ina rasuula rasuulka alle ood alla soo diray idaa qaala war hadduu yidhaahdo facala wuu marka nabi muuse calayhi salaam wuxuu guday tobankii sano ayuu maxaa u shaqaynayey kadiba marka uu soo guuray markuu soo guurayay ayaa kadib nabiynimadii eh, iyo waxyiga uu bilowday hada wallahu aclam wsala allah wasala abdi rasuuli mustafa